karo ma ahan wixii shaarica aysan ka sugnaanin adugu haddaad iska maaragtay aad samayso bidacay noqonaysa laakiin wixii adduunyada iyo ku saabsan asalkeeda waa ibaaxa ilaa wixii shaariga oo xarimo maahan amaa cibaadaadku waa tawqiifi waxaan sharcu cibaado ka dhigin adugu cibaado kama dhigi kartid arnahu mutaqarirun cindahum agtooda inuu arrin sugan ay ka ahayd oon khilaaf ku jirin ana alcibaadaati cibaadaadka mabnaaha waxay ku dhisan tahay cala inay tahay fa saara fiihi waxaa ku sugan altambiihu in la isku tambiihiyo arrintaa calaa masaa'ili alqabri qabriga waxyaalaha lagu weydiinaayo oo man rabbuka waman nebiyuka wamaa diinuka masaa'ilkaas ayaa macnaha ku sugan oo leeyahay amaa man rabbuka yacnii jawaabta man rabbuka fa waa caddaha soo maaha wa amaa man man nebiyuka nabigaagu yaa waayana fa min ikhbaarihi nabigu inuu khabro oo biambaa'i algayb wax hore oo macnaha lasoo dhaafay inuu nabigu ka hadlay wa amaa maa diinuk fa min qowlihim waxaa laga qaadanayaa ijcal lanaa ilaaha ilaah noo same macnaa hadalkan xoogaa hadal oo yar maanta ma arkaysa aada moodo inuu xoogaa maaragtay adag yahay weyn laakiin macnaha wuxuu ka wadaa masaa-ishaan marka la isku duuduubo oo nabigu calayh salaatu wasalaam uu nagu tambiihiyey macnaha waxaa laga garanaa inuu dadkan ay rabbi ay leeyihiin oo asagu wax u jideeyo cibaadada astaahilo nabina uu jiro calayhi salaatu wasalaam oo xaqa u sheego diinna ay jirto soo maa marka imaa allah inuu keligiis uu yahay markay yidhahdo ijcal lanaa daata anwaar nabi waa ku yidhi calayhi salaatu wasalaam uu yidhi qultum kamaa qaalat banuu israa'iil ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha soo maha marka markii ilaahyaalkaa ah wixii ilaahay aan ahayn baadil laga dhigo maxaa soo haray allah baa soo haray macnaha waxaa weeye baabka waxaa laga qaadanaya macrifat ullah allah inaad aqoonsatid oo hadhow qabriga markii lagu weydiiyo mar rabbuka inaad tirahdo allahu rabbi tan kale nabigana waxaad ka garanaysaa calayhi salaatu wasalaam shay qayba ah oo ummaddii reer bani israa'iil ka dhex dhacay inay maaragtay yidhaahdeen nabigoodii markii la koriyey ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha nabigaa noo warramo qur-aanka iyo sunnadiisaba noogu warramo calayhi salaatu wasalaam wa ilaa haddii uusan nabigu noo warramin xaggeen ka keeni lahayn asagase haddii aan loo waxyoon xaggeen ka keeni lahayn waa ka ilaahay leh subxaana wa tacaala wamaa kunta bijaanibi algarbiy id qadaynaa ilaa muusa alamra wamaa kunta min ashaahidiin markii nabi muuse qisadiisa looga sheekeeyey suuratu lqasas iyo wuxuu soo maray min intuu dhashay ilaa markuu soo koray ilaa markii uu maaragtay ninka qabdigaa uu dilay ou cararay ilaa uu maaragtay yacnii uu madyan uu tegey oo gabdhihii ariga la jooga u waraabiyey ee ninkii gabdhaha aabbahood ah uu maaragtay gabar siiyey oo ka bacdii asagoo xaaskiisii iyo caruurtiisii wata uu soo noqday meel dhexe isagoo maray oo waxyigu u yimid fircoon iyo asagoo wixii kalaxmi lasoo sheega waxaa la yidhi waxaan oo qisas ah iyo waxaan markii ay dhacayeen meeshii nebi muuse loogu waxyooday adiga goobjoog ma ahayn wamaa kunta bijaanib lgarbiyi id qadaynaa ilaa muuse alamra muuse markaan u waxyoodna ma aadnaan joogin walaakinaa ansha'naa quruunan fatadaawala calayhim alcumur ummado badan intaan aan abuurnay ayaa wakhtigii risaaladaa ka fogaatay wamaa kunta taawiyan fii ahli madyana tatluu calayhim reer madyana dhexdooda intaad joogtay halkaa riboor kama aadan soo tebinaynaa la leeyahay wamaa kunta tatlua calayhim aayaatina walaakinaa kunnaa mursaliin annagaa kusoo dirno waxaa dhan akhbaarta annagaa kuu keenay soo maha taa marka maxay ku tusinaysaa nabiga nebinimadiisa calayhi salatu slam maadaama uu qeyb uu nooga warabay amaa jawaabta wamaa diinuka laga qaadanayo waxaa weeye ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aalih ila ilaah ka yeelashadu waa diin waayo diintii maxay noqon kartaa diin xaqa ama baatila ilaah kayrkiis in la caabudo oo ilaah laga dhigto waa diin baatila allah subxaana wa tacaala keligiis in la caabudona waa diin xaqa wey aلhaaniyatu alcishruuna mid alxaadiyatu walcishruuna midda kow iyo labaatanaadna anna sunnata ahli اlkitaabi sunnada ahlulkitaabka madmuumatun waa la caay macnaa dariiqadooda ka sunnati lmushrikiina mushrikiinta sunnadooda oo kale waayo sunno markii la idlaaqo luuqada carabiga waxaa looga jeedaa macnaa asalkeeda waa dariiqii la qaaday ma garatay innaa macsharun sanat lahum aabaa'ahum sunnatan waliqoomi walikulli qowmin sunnatun wa imaam u dhaa maarata labiid macallaqadiisii yacni dad waxaan leenaho yidhi odayaal maqaawiir aho odayaalkeennu xeer iyo dhaqan fiican ay noo jideeyeen eh? walikulli qowmin sunnatun wa imaamuhaa ay leeyihin qolo walbaba sunno iyo dariiqo ay qaada imaamkeed sunnadan hadda waa tirnadan sharciga oo midda nabiga calayhi salaatu wasalaam oo markii shareecada la yidhahdana istilaax badan leh mar dariiqa nebigaoo dhan baa looga jeedaa kitaab iyo sunnaba wax alla wixii nabiga diintiisa lagu soo dejiyey ayaa looga jeedaa marna waxaa looga jeedaa axaadiida nabiga calayhi salaatu wasalaam mar waxaa looga jeedaa sunna ee bimacnaa almustaxab waa looga jeedaa mar sunna fii muqaabil bidaca waa looga jeedaa laakiin halkan waxaa looga jeedaa sunnada middii oo tii rasuulka maahane waa dariiqada ahlu kitaabka ay qaadeen dariiqo fiican ma ahan macnaa ahlukitaabka waxaa la sheegaa kuwa qalloocan wey amaa kuwii ambiyadii oo raacay oo ilaahay qur-aankiisa uu ku ammaanay wajacalnaahum a'immatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun waxaanu ka yeelay reer bani israa'iil inta rag dadkoodii fiicnaa a'immatan dad oo a'immaa lagu daydo yahduuna biamrinaa amarkeenna ku hanuunsan dadkana ku hanuunaya maxay ku gaareen lamaa sabaruu markay shahawaadkii ay ka sabreen oo naftooda ay ka adkaadeen oo shahwo jacayl ama madaxnimo jacayl ama xoolo jacayl iyo laaluush jacayl aysa diintii ka fasahaadin wa kaanuu markay ahaadeenoo biaayaatina aayaadkanana yuuqinuuna kuwii yaqiinsanoo shubahaadka uuna ta'fiiri karin ilaa yaqiintu shubahaadkay kaa difaacaysaa diin oo dhanna waxaa fasahaadiya waa shahwo iyo shubha weeye shahwadu waa madax jacayl haween jacayl oo xaaraama xoolo jacayl ammaan jacayl waxaasoo dhan oo shahwaatu dunyaa soo maaha oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa di'baani jaa'icaani ursilaa calaa hanabin biafsada lahaa min xirsi almar'i cala almaali washarafi lidiinin laba uubato oo gaajoon oo ari lagu soo diray siday u fasaadiyaan xoolaha u baabi'iyaan waxaa ka daran qofka haddii uu yidhaahdo madaxtinimo iyo xoolo iyo shahwaan raadsanaya meeshaan u maraba xalaal iyo xalaal xaaraan waxay ugu soo gashaba diintiisu ebery ka dhige sida uubatada arayga u kharibto si ka daran yaqiintuna waxay kaa baabi'inayso oy kaa celinaysaa shubahaadka soo maa waxaan hadda khuraafaadka iyo jinniga iyo maaragtay ilaahay aan ku wada kalsoonayn ilaahay u sari yeelay ilaahay celmaaniyada kulli iyo kufriga iyo dajalka iyo xaqa alloo laga leexdo kulli waxaasoo dhanna waa shubahaad wa xaqii baa shaki lagaa gelinaya marka dadka marka waxa baadiyey waa taas waay qur-aankana waa lagu sheega waa laba marad fii quluubihim maradun fazaadahum allahu marada kan albaqara lagu sheegay waa maradu shahwa wey midka lagu sheegay suurat laxzaabna falaa takhdacna fi lqowli fayamaca aladii fii qalbihi marad yacnii hadalka ha ku khuduucina haweenka nabiga la faray haweenko dhanna waa la faray fayamaca marka oo damac ou galo alladii fii qalbihi marad ay maradu shahwa kan shahwadu ay ku jirto oo waxun doonaayo si uusan maanta ma arkaysa qalbigiisa u waxgelin ee hadal go-an oon la damci karin ku hadla wey labaduna marka waa waxa diinta iyo adduunyadaba marka fasaadiye waayo nacam ama maa diinuka fa min qowlin ijcal lanaa ilaahan ilaa aakhirihi waayo alxaadiyatu waalcishruuna midda kow iyo kow iyo labaatanaadna ana sunnata ahlilkitaabi madmuumatun ka sunnati lmushrikiina sunnada ahlilkitaabka waa la caayay macnaa waa kuwooda xuxun dariiqa ay la baxeen oo diinta ay ku khilaafeen oo ambiyada ay ku khilaafeen waa la caayay sida sunnada mushrikiintaba sababtoo mushrikiintuba dad ambiyahay u abtirsan jireenoo ibraahiim iyo ismaaciil iyo laakiin ayaguba diintoodii diintii bedeleen nacam aلhaaniyatu wاlcishruuna ana almuntaqila qofka ka soo guura min albaadil baadil alladii kaasoo ictaadahu uu caado ka dhigtay baadilkii uu barto intaas sano uu ku noolaa ictaadahu qalbuhu qalbigiisa uu caado ka dhigtay laa yu'manu aamin lagama ahan an yakuuna inuu ahaato fii qalbihi qalbigiisa baqiyatun min tilka alcaada caadadaas xun inay igu haraan waa liqowlihi uu yidhi saxaabiga xadiidka waranaayey walxaal naxnu xudahaa'u cahdin aan ku cusubnaho bikufrin wakhtigii oo kufri aan ku dhownaho waktiga aan soo islaamnaa dhoweed marka gaalnimadii way nagu dhoweed waayo wakhtiga aan gaalo ahayn wakhti dhowey aheedoo diintii si fiican uma aanaan kala baran marka qofka hadduu wax baadila uu ku koro dhaqsase wixii uusan wakhti iyo tasxiix uusan helin waxyaalihii hore hadba meelay ka dafdafayaan nin eh, reer magaal ahaan jiray oo markii dambe adiga xoogaa diinta iltizaamay aa ah, wuxuu un arkay hadiyo gooraale rag uun markii hore hadde uun haqaafadan qarbiga iyo uun xoogaa madna macdaa axaan jiro xoogaa diintiina barbartay oo wuxuu arkay wixii maarata ay ka go'ila ay oo weli nasacaadkii horay iyo isla weynidii waxuun ay jiijiidanayaan marka hadal caadigu bixiyo wuxuu yidhi reer magaal ma islaamo yidhi reer magaal ma islaam macnaha wuxuu ka wadaa diintii si fiican iyo si jajabnaana uma soo dhex galo macnaha caadadii hore iyo taqaaliiddii iyo wixii hadda uu ku soo tababartay wixii baa meela ka jiidanaya marka macnahaasuu ka wada alhaaniyatu walcishruuna midda labiyo labaatanaadna ana almuntaqila qofkuu ka soo guura min albaaili baailkii alladii ictaadahu uu caadi ka dhigtay qalbuhu qalbigiisa laa yu'manu aamin lagama ahan an yakuuna fii qalbii qalbigiisa inay ku haraan baqiyatun waxyaalaha haraadi oo oo min tilka alcaadati caadadii hore oo mushrikiinta ama hadduu ahlu kitaab ahaa ama haddii uu khuraafi ahaan jiray madadka isagoo mar afkiisu kala baxaa la arki la arki doono aduu xataa tawxiidka fahmo ilaa uu cabbaar ka joogo liqowlihi qowlkiisa uu yidhi wanaxnu xudahaau cahdin bikufrin dad gaalnimo ku cusubaan ahay baabu maa jaa wuxuu ku yimid fi dabxi in la gowraco ligayri illaahi ilaahay kayrkiis in loo gowraco wuxuu ku yimid oo macnaa inay arrin weyn oo maaragtay oo qaarkeed ay shirki weyn ay gaarayaan taa ayuu ku saabsan yahay shiikhuna hadyo goorle waa annagii aan sheegno markii laa ilaaha ila allah uu noo sharxay oo macnaheedu ay tahay cibaadaadka oo dhan allah in loo sugo kayrkiisana laga anfiyo ayaa waxaa leeyahay markaad ma taam noqonayo ilaa wax alla cibaadaadka oo dhan ilaahay in loo sugo cibaadaadkii marka waxaa ka mida dabxiga iyo gowrac ilaahay inuu leeyahay nadarka inuu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala barakada iyo awoodda asagu inuu leeyahay isticaadada in wax la maangalo asagu uu leeyahay asagu uu kaalmayn karo ciddii marka wax kale ka raadisa dee ciddaas kale quwo iyo maciin bay bidaysaa markaas iyo inay waxu heli karo qofku markuu cid kale oon allahayn maciin ou bidana nooc ixtiraama iyo khuduuc iyo tadallul iyo u dhowaasho iyo baryo iyo ismiskiinnimo u muujinaya huwa caynu lcibaada waan cibaadadii lafteedii waay marka maba dhici karto inaad cid ilaahay ahayn aada maciin iyo awood aad bido quwa siriya ay ku jirto ilaa watakhlacu lah waa u khuluucaysaa markaas markaad u khuluucdana marka cibaadadii marka waa kaa khaladay idan iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waa isku xihan yihiin walidaalika faatixada sir weynaa ku jira li'annahu ma dhici karto qof inuu wax ka alluho oo weyneeyo ilaa quwa u malaynaya waxa uu ta'alluhayo oo weynaynayo u qurbaan u khudwacayo quwa iyo inay wax tari karaanoo u malaynaya mana dhici karto qofku inuu quwo siriyaho ilaaha kayrkii ka baxsan inuu ictiqaadiyo waxu maaragtay samayn karaan ilaa waxaa ka ratimaya hadhow cibaadaa ka ratimaysa saa darteed baa waxaa la yidhi iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin cibaadadiina allah lagu koobay iyo khuduucii isticaanadiina ilaa isagaa quwad muto walaa xawla walaa quwata ilaa bilah maxaa loogu wardinaa waa inay kaa dhaadhacdo cid awood kale leh oon allah inaysan jirin marka cid kale awood ha ka raadinin waay haddaad cid kale awood u mudid markaas cibaad waa ciddaas waa caabudaysaa ma marka baabka dhanba saasuu ku dhisan yahay inaan si fiican u fahmno wey sheegana hadiyo gooraale miftaaxa haddii aad fahamto waxa waaye waxa kale sidii biyo un maarata haddii tog loo jeexso togaas ma qaadaan kitaabka o dhan marka toggaasuu ku socdaa marka hadhow inaad maaragtay warwareertiya dhib ma laha waxaa un kuu daran inaad un meelaha mufradaadka iyo bis inaad maarata aad fahamtid iyo wa qowl tacaala ilaahay qowlkiisa waa anagii sheegna shiiku markuu tarjamo ama baab ou sameey oo wa qowl llaahi tacaala ilahay macnaha wuxuu ka wadaa aayaddan baabkan aan guntay macnihiisii taageereen iyo qowl llaahi tacaala ilaah u yidhi qul waxaa tidhahdaa inna salaatii salaadayda iyo wa nusuki iyo camalkayga iyo wa maxyaaya noloshayda waxaan macnaa intaan noolaha aan samaynayo oo iimaan iyo camal saalixa iyo mamaati geerideeda waxa aan ku dhibanayo iimaanka iyo camalka saalixa oo dhan lilaahi ilaahay u sugnaadeen allihii rabbialcaalamiin caalamiinta oo dhan rabbi u ah isagaa cibaadada iskale sababtoo caalamku dhow rabbi u yahay laa shariika lahu xaal wax cibaadada la wadaagsada uusan ahayn kamaa annahu laa shariika lahu fi lmulki sida mulkiga iyo quwada iyo maamulka iyo khalqiga wax la shariiga uusan ahayn falaa shariika lahu fi lcibaadati cibaadada shariik ma lahan maxalu shaahidku marka wuxuu nooga hadlayaa dabxiga ma garan in ilaahay loo gowraco ina salaati wanusuki sababta baabka marka loogu guntana waxaa weeye sida salaadaba ilaahay loogu khuduuco ilaahay loogu tukado oo qof kale inaan loogu tukado aysa bannaaneen sababtoo waa cibaado khaas a ah weyn oo aada iyo aad maanta ma arkaysaa u weyn oo qofka qalbigiisii iyo maaragtay carabkiisii iyo jirhkiisii shamlinaysa soo maa oo badankiisii iyo qalbigiisii iyo qaalabkiisii shamlinaysa marka waa cibaada badaniya nafsaddana waxaa weeye bini aadamka qiimo weyn bay u leedahay tudaribhu ilaahay u dhowaynaysaa subxaana watacaala nusuga iyo gowracana isaguna waxay waa cibaado maaliga xoolahaagii waad bixinaysaa xoolahaaga ayaad bixinaysa weliba xoolaha nool waa ka lexa jeclabad yihiin gaarahaan dadka xoolaha dhaqan jiray waa ka lexa jecla waxyaalaha lacagta iyo badarka iyo waxyaalahaas waawaa ka lexa jecla bad yihiin marka xoolihii markaad u quurto ilaahay dartii aad u bixisid oo nusug aad u bixisid ansaagtana saddexa ugu muhiimsan nusuga cibaadaadkao dhanna waa la yidhahdaa gawracana waa la yidhaahdaa laakiin hadda gawraca ugu muhiimsan nusugana waxaa ugu muhiimsan hadiga oo xajka lagu qoro ma garata iyo udxiyada oo qofkaan xaajiga ahayn bisha maaragtay yani carafo lagu udxiyaysto iyo caqiiqada maaragtay waqlasha waxa la yidhaahdo ama wanqalka qaarna waxa yidhaahdaan intaasaa ugu muhiimsan soo maha inta kale hadda xoolahan la qalanayo ayagoo hilib ahaana loo qala laakiin magac ilaahay baa lagu gowraca subxaana wa tacaala amaa wixii cibaado ahaan iyo qurbaan loo gowracayo allah iskale subxaana wa tacaala wixii laakiin loo qalanayo hunguri iyo kawaan iyo ayaga waxaa la rabaa magacuun ilaahay inaan ku xusno subxaana wa tacaala marka salaadaba sida ilaahay looga khalisayo cibaadada ilaah looga khalisaya markuu nabigu gowracayo wuxuu dhihi jiray allaahumma haadaa minka walaka ilaahu nicmadan adaa igu deeqay adaa isiiyey adiga dartaana u bixinaya lilah allaahuma haadaa minka walak waa nicmo alle xaggaaga ka timid adigaana marka kuu bixinaya kuugu dhowaanaya haddaad marka cid kale ugu dhowaatid waxay noqonayaan marka shirki bay noqonayaan iyo waqowlu llaahi tacaala ilaahay qowlkiisu yidhi qul waxaa tidhaha inna salaatii salaaddeeda iyo wa nusukii camalkayga maxyaaya geerideeda mamaatii lilaahi bay ilaahay u sugnaadeen allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigood ahaa laa shariika lahu wax alla subxaana wa tacaala shariiga oo xaal uusan wax shariig nacam wa wa qowluhu tacaala iyo qowlkiisa uu yidhi fasalli lirabbika rabbigaaga u tuko wanxar gowra inaa acdayna alla uley innaa acdaynaaka alkowhar khayr fara badanaan ku siinay oo haddee qur'aankan iyo hidaayadan iyo ummaddan faraha badan iyo xawdka ugu weyn oo nabiga uu leeyaho maanta ma arkaysa ummaddiisu ay ka waraabayso ama xaqa ee fasali lirabbika rabbigaaga u tog ilaahay nicmadaa ku siiyey asagaa salaada kaa astaahiya waana xar asaga dartiisana u gowra marka waa la isku xijiyey soo maaha marka waa la isku xujiyey sababtoo ahmiye weyn bay leeyihiin waa cibaado maaliya iyo cibaado badani ah wey midda kale naf dhan baa la goonayaa ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaanaya marka naftaa in la gooyo oo xoolaha la qalo ilaahay kayrkiisana looga dhowaado waa shirka iyadu marka wa can caliyin radia allaahu canhu waxaa laga wariyey qaala wuxuu dhahay xadaanii rasuulu اllah waa cali bnu abi aalib ibnu haashim ibn abi aalib ibn cabdilmualib ibnu haashim ibnu cabdimunaaf waa ibnu cami nebiyi sal اllau alayh wasalam sababta nabigeena waxaa weeye maxamed bn cabdillahi ibn cabdilmualib calina waxaa weeyaan cali ibnu abi aalib ibnu cabdilmualib waa ilmo adeer marka waa dadka yar qof yar qofkii ugu horreey ugu islaamo oo markii laga reebo khadiija iyo abubakr radi allahu canhu oo khadiijana qof weyna heeda haween qofkii horreey islaamay wey abuubakarna rag waaweyn qofkii islaamay wey wax carruuroo islaamana caliya ugu horreeyey sababtoo guriga nebigu kusoo soo koray cali radi allahu canhu sababta waxayd abaar baa dhacday marka cabbaas iyo reer cabdilmutalib waxay yidhahdeen abutaalib xoolo badan ma lahayno wiilasha aan ka kala wadno marka caqiil iyo waxaa watay alcabbaasiyaa watay nabiguna cali buu ka soo watay markuu gurigiisa uu ku han jiray kusoo koriyey marka de markuu islaamkii nabiga loo waxyoodaba horow ka islaamay waana cashrulmubashiriin biljanna uu ka mid yahay bal waxaa weeye raabicu alkhulafaa'i araashidiin ninka afaraad ee khulafada raashidiinta abubakar uma cumar uma cumaan uma cali soo marka khilaafadana waxuu qabtay markii cusmaan la dilay kabacdi radi allahu canhu markii adiga shan iyo soddonkii ahayd sanadkii afartan markuu ahaana waxaa dilay ninkii khaarijiga cabdiraxmaan muljim la dhihi jiro khayr beelaha saddex iyagu ay waxay ku tashadeen inay dilaan cali bn abi aalib radi allahu canhu iyo mucaawi bn abi sufyaan iyo camr bn qaas waa quwaaddii ummadda muslimiinta had iyo goorna khawaarijtu khayr male wixii manhajkooda watana khayr male saasay madaxa uga jaraya ma garan waxaan hadda caalamka islaamiga lagu salido wada calamada madow waa wada baabkaas waaye dhiig inay cabaan waxay uga sallanta koob shaabiye inay wada cabaan madaxa bug bug bug ka sii nin caalima nin taajir nin khiyaara wax ay ka tegayaan lama arko soo ma ummaddii cadowga ayagaaba uga darnaadaba ma garata meel kasta dagaal ka huri meel kasta ka baabi'i khawaarij sida lagu sheegay nabigu calayh salaatu salaam wuxuu yidhi waxa weeye wuxuu yidhi maaragtay xarbun cala almuslimiin silbun cala alkufaar had iyo goorana muslim buu siina muslim buu caayaya gaal markuu arkana dabaday jeedinaya waa qaacido lagu yaqaano min awali weligood meel ay gaalo ka furteen lama arko khawaarij mar alla markii gaalada waxa weeye musaalimiin akhlaaq fiicanaa lagu dhaqmaya laakiin muslim markay arkaan caalim ha ahaato ninka dadka uu khiyaarsaata madaxa qof qof qof weligood culummada islaamka waxay i samayn jireen intii asagoo tuugsana isoo madaxa usoo taagan ninka ummadda wixii badan madaxa seef maaragtay sumaysan uu kow ku siin jira ma garan marka daar dad uun ummadda iyo culimmadeeda iyo khiyaarteeda qatli ku wada laa shaka baabkaasay ku jiraan marka waxay ummaddan uga raaxayna bal cali macaawi ummadda haddii laga dilo maxaa usoo haraya camar ibnu caas ummadda quwaadoodii nacam juhaala hadhow soo haray sooma marka cali waa u la helay radia allahu canhu laakiin mucaawiye waa ka raystay laakiin dhalmadii ka jartay mar dambe wax dhalin manaa dhalmadii tarankiiay ka jartay camar ibnu caasna weeye wou maqnaa khaarij ibnu zayd a nin la yidhaahdaa joogay marka ninkaasuu dila marka marka mahmaayo bixiyey aradtu camran wa araada allahu khaarija aniga camaraan ujeedo laakiin ilaahay khaarijow doona mahmaahay noqoto qofku markuu waxa uu gafo la yidhaahdo aradtu camran oo araadallahu khaarija mahmaa haddaa maqasho waxa weeye wixii aan u socday maahana wax kalaa dhacay wey macnaheedu nacam ilaahay ha u naxariisto radi allahu canhu nin aad u xogo badanoo qadaha ugu fiican buu ahaa qadiyatun walaa abalxasan allaha waa ninka la yidhi cumar uu yidhi wuxuu yidhi waa mushkilo haddii ay dhacdo abalxasan uusan u joogin yaa mushkiladaa xalinaya macnaa xagga qadaha waa ninkii mas'aladii soo saaray haween lix bilood ku dhashay ayaa la yidhi maarata ninkii uu soo dacooyray lix bilooday ku dhashay marka ilmahaan mali iyadooba la rajmin rabo ama la ayaa cali baa yimid qisadii baa la weydiiyey wuxuu yidhi sax waayoo dhahay maxaa dhacay ilaahay wuxuu yidhi walwaalidaatu yurdicna owlaadahunna xawlayni kaamileen xawlayn kaamileen waa meeqo bilood afar iyo labaatan bilood soo maha ilaahayna wuxuu yidhi subxaanaه watacaala wawasayna اlinsaana biwaalidayhi xamalatu umuhu wahnan calaa wahn wafisaaluhu waxamluhu wafisaaluhu alaaثuuna shahr soo ma idan alaaثuuna shahra waxaad ka goysaa afar iyo labaatan bilood ka goy maxaa soo haray lix bilood fuqahado dhan waxaad arkaysaa aqalu muddat اlxamli sittatu ashhur waay marka waa fiqhi istimbaad aada qawi ah waay raximahu dinacan saan sheegnana cali laba qolo ayaa ku baadooday khawaarij iyo nawaasib meel xun ay ka tuureenoo waa aflagaadeeyeen shiicana waa ku xadgudubto hadda waxaa weeye qaar ilaah ka dhigay qaar nabigay ka fadlineen qaar abubakar iyo cumaray ka fadlineen marka ahlu sunana ilaaha waafajiyey annaga cali waa jecellay xubbigiisuna waxaa waa iimaan booskiisana kama dul marsiinayno kamana hoos marsiinayno waa raabic alkhulafaaء الraashidiin waa cashar iyo maaragtay yani tobankii jannada loogu bishaarayo ka mid yahay waana nabiga calayhi الsalaatu wasalaam sihrigiisa iyo gabadhiisa ugu jeclaa carruurtiisa faatima zawjkeedii waaye nacam wa abulxasan wاlxuseen waaye fadaa'il badan buu leeyahay nacam qaala wuxuu yidhi xadaanii rasuulu lahi sal allau alayh wasalam rasuulkaa ii sheegay biarbaci kelimaatin afar kelimo maxay tahay lacana allaahu allaha lacnado man dabaxa qofkii u gowraca ligayr illahi ilaahay qayrkiisa qofkii wax u gowraca lacana allaahu allaha lacnado man lacana waalidayhi qofkii labadiisa waalid lacnado walacana allaahu allaha lacnado man aawaa muxdian ama muxdian qof oo maaragtay bidco iyo balaayo iyo shar wada qofkii dumo oo qariyo in xaqa laga oofiyo ama man aawaa muxdatan bidco iyo balaayo qofkii qariya oo jecel lacana allaahu allah lacnado man hayara qofkii maaragtay bedela manaara alardi dhulka calaamaadkiisa oo sida xuduudda iyo amlaagta lagu kala garanayo rawaahu muslim baa wariyey xadiidkan markaa afar shay oo wuxuu sheegay amase saddex shay waayo mase afar waayo afar shay oo xaaraam aha qofkii sameeyey oo lacnad mudanayo ah. midda ugu horaysa oo ugu horrayso maxalu shaahidka waxaa weeye lacana allahu man dabaxa ligayr اllah qofkii ilaahay kayrkiisa u gowraca ilan dabxiga waa nusub ilaah baa iskale subxaana wa qofkii marka ilahay kayrka duu gowrac waa malcuun lacnaduna waxaa bini aadamku markuu wax lacnado waa cayb laakiin min allahi waxaa weeye aطardu min raxmat illah in laga dheereeyo marka nabigana ducadiisii allabarigiisa qofku habaar habaarku waa ku dhacay soo ma marka waxay dareemeen marka dabxi ligayr illaahi inuu wax maaragta yani qofkaas lacnad uu mutay oo qofkaa marka shirka uu ku dhacay soo ma dabxi ligayr illaahi waxaa soo gelaya waxyaalaha maaragtay qubuurta ee lagu maamusayo waxyaalaha ninka suldaanka markuu yimaado inta loo gowraco uu ka boodboodayo guri maaragtay qofku intou dhisto oo wuxuu leeyaha bayskiisa waxaa lagu daadinaa maaragtay dhiigga waxaa lagu leeya jinniga hadhow intuusan na soo warin jinnigaasaa dhiigga loo daadina xuska iyo waxyaalaha loo gowracayo jinniga iyo mingiska iyo sheikh hebel culummada badanna waa iftoodeen zamakshar wuxuu dhahay dabiixatuljinni waa guryaha marka inta la dhisay waxay ka cabsanayaan inuu jinni soo weeraro ase meelaha dhiig ku daadaadinayo in la cuno ma banaano haddaba mar jinni u gowraco sidoo kale nin kaloo isaguna maaragtay xanafi waxuu iftooday haddii maaragtay boqorada meelaha ay soo ziyaarinayaan haddii wax iyaga lagu tacdiiminayo loo gowraco inay taasina ay tahay shirki ayadan oon la cunayn laba weeye haddii lagu martisooraayo dhib ma laha laakiin mar waxaa jira tacdiim beri aniga telefishon waxaan ka daawaday aan suudaan aan joogno siddeetankii jaamacad durbaan aan dhiganayno ninkii markaa xukumi jiray undurma sudan jacfar numayri ayaa mandiqada mandiq ka ayuu ziyaaranaya marka caadaaday samaynayeen xoolo inta la gowrgowraco oo badan la gowraco asaga iyo xaaskiisa ka boodboodayo xoolihii soo maa marka waxaasoo kale yani ma ahan yani loog xoolo badanaa la safaa dhiiggiyay ka tallaabsanaya waa nooc sixir iyo balaayo ah taa culummadu waxay iftoodeen marka inaan la cuni karin iyo waxyaalaha qubuurta la gowracayo in horta ilaahay kayrka ay wax dadka u gowracaan dadkaan shaad waxaan ku ogaaday maalin aan meel goobjoog u ahaa waxbaan xusaynaa maaragtay markaa toban iyo xoogaa jira laakiin magaalo ka imida wax soo akristay marka waxbaa la xusaa la leeyahay min oday oo khaliif oo maaragtay odayaalka ah, khaliifiinta ay maxay sameeyaan kuwaan maaragtay khuraafiyiinta nin cidda xoogaa qabqablaha ku jira khaliifaa tale waana jaal waxba ma yaqaan waxaa la rabaa cidda ziyaarada inuu ka soo arooriyo ilaa labaatan ariyahaa la keenay waxba adiga waxaysan colaad iyo waxbay ka cabsanaya waxbaa la sheegsheegaya asagaa neef kala qaybinaya tan shacbdulqaadira iskale baraq aa lagu siina taas awowe fulaana iskale baraq neef walba magacuu ku gowracaya soo ma marka waa shirki waay taasoo kale shaki ma laha neef walba cidaa loo gowraca magaciisa wamaa uhilla likayrillah ilaa uhillada wixii ilaahay magaciisa magacaan lagula dhawaaqay ma garata ilaa asnaamta bismi masiix bismi cali inay ku gowracaan dhicin kar sheecada bismi cabdulqaadir inay khuraafiyiinta ku gowracaan baa dhici karta ama awoowaa iskale looga waa qdhaacinkii awoowe waa magaciisaa la sheegaya waxaasoo dhan marka waxaa weeye waa dabiixa ligayr illahi mana la cuni karo lacana allaahu allah lacnado man lacana waalidayhi labadiisa waalid qofkii lacnaday se u lacnadaa waalidka nabigaa fasira calayh hadduu hadda caasi weynaado oo yaho aabbihiis lacnad u quuraba hadde lacnadiis waa weynta laakiin ma taas ma badno ee waxaa badan qofku qof kale aabbihiis hooyadiis lacnada asna aabbihii lacnada yaa usoo jiiday marka lacnada aabihiis hooyadiis isaga isaga unbaa usoo jiiday walacana allaahu allaha lacnado oo fogey man aawaa muxditan qof oo xadad sameeyo dhibaato iyo maaragtay rabsho iyo macaasi iyo wax jaraa'ima iyo bidco ku kacay qofkii dumo ee dadka hadhow ka celiyo yacnii qof jariimo galo qofkii difaaca waa saas qofa qof soo dilaaya ama xoolihii soo dhacaya qofkiiaad rabtaa inaad badbaadiso dad bana hadda samaynaya waxyaala waxaa dhacay dad xataa waadaa samaynaya yani dad badan maalan yani xoogaabaa iska jabhad waayo qofaa qof dilaya waxaa leeya qofkaan haddii oo la dilo yaa dagaalamay yaa jihaaday qofkii xudxadkiisiyaa la dhaafinay hadhow cuquubaa imaanaysa soo maa qofka haddii qof uu edabdarro u dilo in laga qisaaso maan haddaad tiraado qofkaan aniga jabhaddayda ama kooxdayda lama difaacayo ama aniga jabhadeeda ama qabiilka waa sida qabiilkiisa qofaa qof dilaya hala dilo haddii la boqol ilma adeertiisaa kacayso la xadka lagama oogi karo lama dili karo soo maa ama kooxdii asaga maarata gruubka ku ururkaa leh maarata yani yaa dagaalamay yaa jihaada war qof mujrima jihaadka asagaaba kuu soo jiidaya maanta ma arkaysa haziimo iyo balaayo inkaare muxuu kaa qaaday waxyaalo badanoo la arkay waayo oo maarata aad iyo aad u dhacday marka waa cuquubo waay lacnadaas baa soo gelaya ama muxdaan wax bidca oo dhibaato ah ka raali noqoto dad dadkii dhacaaya dilaaya mooryaanimo balaayaad maanta ma arkaysa aad ka raali noqotay waa soo gelayaan lacna allaahu allaha lacnado man hayara qofkii maanta ma arkaysaa bedela manaara alardi dhulka calaamaadkiisa qofkii bedela laba meelood waayo calaamaadku wuxuu u bedelaa wuxuu raa dhulkiisa inuu badsado qofkii booska lahaa u sii sikanaya taasina waa dhacda dhulkana waa aaduu khatar u yahay qofka dhul dhaca aaduu khatar u yahay caaisha radi allahu canha hadday aragto qof qof dhul ku haysta waxay dhihi jirta war dhulka iska jir war ilaahay ka cabso war dhul ah iyadoo xadiidka u dalaysa man iqtadaca shibran min alard qofkii maanta ma arkaysaa taaka dhula dhaca soo maaha duwiqa min sabci ardiina dhulkaas ou dhacay intou leega ilaa hoos u qod ilaa sabca ardiina hadhow qoortaada laga xaadirinay adigana maanta u gagadaysaa maanta yaa soomaali ka dhul dhac badan soo maa iyo adduunkan hadda bilaa dhana layska dhacaya dhul iyo hadda boos waaba dhaaftay dhul dhan iyo magaalo dhana layska dhacaya iyo beero dhan dadkuna waxa umale nacaf inay kasbanayaan laakiin waxa way aakharadooda ay ka go-an tahay xadiidkan xadiis wey waaye caaisha markay arda qof qof dhul ku haysta war iska jir bay dhihi jirtay wallaahi intaasoo kale hadday kuu soo gasho tii kugu dhacda inkaarta kugu dhacda waad yaabaysa aakhare waxaa ku haysa waxaan dhul bal dhulkan adiga qod ilaa dhulka uu ka dhammaado ilaa toddobada ardo ee hadhow qoorta luu gela waana xambaaraysaa markaas cadaabku weyn maa jiro ilaan ka maangalo ama waxay dhaco kartaa dhulka calaamaada weli dadkii ku kala hagaan oo magaalooyinka meelay ku kala leexanayaan iyo dhabayaalka wixii baad kharibaysa dadka iidaa adigoo dadka inaa maarata aad dhibtid waa laga yaab dad tuugo ah horaba dadka ina dariiqa saxda ah ee ka habaabo meelahaasi maaragtay mooryaannimo ay ku samaysaan inay sameeyaan baa dhici karta nabigii tooska ahaa wuxuu rabaa inuu ka leexdo oo maaragtay calaamadii uu bedelo hadha wuxuu rabaa markuu u leexdo inuu meelahaasoo kale uu ku dafo ama maaragtay dhib ula leeyahay iyadaba waa soo gelaysaa marka rawaahu muslim baa wariyey wa can daariq bni shahaab waxaa laga wariyey radi allahu canhu nacam daariq bni shahaab waxaa la yidhahdaa nabigu u arka calayh الsalaatu wasalaam laakiin waxba kama uusan warin marka waa saxaabi u noqonaa marka xadiidkiisana xadiid mursal saxaabi u noqonaya ana rasuul lahi sal اlahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi u dhahay dakhala aljannata jannadii waxaa galay rajulu nin fii dibaabin ay liajli dibaabin ayuu ku galay dibaab oo macnaa qurbaan uu ku sameeyey qaaluu waxay dhaheen kayfa daalika yaa rasuulallah arrintaasay ku dhici kartaa qaala wuxuu yidhi mara rajulaani laba nin baa waxay soo mareen calaa qoomin qoom oo lahum sanamun sanam laa yajuusuhu laa yuj ya waxbaa ka gudan ya dakala janata rajulu fii dibaabin qaaluu kayfa daalika ya rasuulallah qaala ha idi hay can daariq bni shahaabin ana rasuul lah sal اla alيه wasalam qaal wuxuu dhahay dakla اljannata rajulu fii dibaab nin baa wuxuu ku galay janno tisxi darteed wa dakala naara rajulu fii dibaab nina naarbu wuxuu ku galay maaragta yani tisxi darteed qaaluu waxay yidhaahdeen kayfa daalika arrintaasay ku dhacday yaa rasuula allah qaala wuxuu dhahay nabigu calayhi salaatu salaam marra rajulaani laba nin baa waxay soo mareen calaa qowmin qowm oo lahum sanamun leh laa yajuusu axad qof dhaafi kara uunan jirin xataa yuqariba lahu shayan ilaa waxa ugu soo dhowaado qurbaan uu qadimo wax u gowraco xuloog looga u sameeyo oo cibaado ah fa qaaluu liaxadihimaa qarib wax ugu dhowaa oo maaragtay sanamkan wax u loog oo wax oo qurbaana ilaa qurbaan waxaa ka waxaana loo dhowaana ilaa ibaad cibaadada ilahay soo alla ugu dhowaatay cibaadada shaydaankana shaydaanka ugu dhowaani qaala wuxuu dhahay laysa cindii agtayda ma ahaaninoo shay an uqaribuhu waxaan ugu qurbaano oo ma haayo aan u loogo faqaaluu waxay dhaheen qarib walow dubaaban tisqiba allaha ka dhigay waxun u loog faqaraba dubaaban tisqiba u dilay marka isagoo macnaa sanamkii maaragtay ixtiraamay fakhalluu sabiilahu ninkaa waa daayeen fadakhala annaara naartiibuu galay wa qaaluu lilaakhari kii kalena waxay ku yidhaahdeen qarib hadda wax ugu dhowaaw oo qurbaan u bixi fa qaala wuxuu dhahay waa uu dareemee maa kuntu ma ahaanin liuqariba inaan u dhowaado liaxadin qof shay-an shay inaan wax ugu dhowaado qurbaan aan u sameeyo duuna allahi caza wajalla ilaahay qayrkiisa ah wax ilaahay ka sokeeya qurbaan inaan u sameeyo maba iga dhici karto le taas wuu ku talagelnina haye saa markii uu yidhi fadarabuu cunuqahu qoodha qurta qoorta ayay ka gooyeen soo maaha fadarabuu cunuqahu fadakhala aljannata na jannadiiba marka uu saa ku galay rawaahu axmed baa wariyey xadiidkan marka culimmada badankoodu ninkan horta daariq bnu hishaab wuxuu ka wariyaa salmaan ibnfarisi oo mawquufa salmaan ibnfarisi oo min qowlihi ah ayuu ka wariyaa marka xadiidku marka waa mawquuf waaye oo nabiga looma koryeelin ala ma ansixin nabiga loo koryeelay tan kale sanadkiisa acmashaa ku jiro cancanow ku wariyey sanadkiisa acmash sulaymaan ibnu alacmash waa mudallis qofka mudalliskaana hadduu shayga cancano ku wariyo waxaa weeye oonan maaragtay lam yusarix bisamaac inuu ka maqlay sheekiisa haddii uusan sheegin waxaa weeye badanaa lagama qaado karo marka marka xadiidku waa iska daciif oo hadda maaragtay waana qowl saxaabi weliba xataa qowl waa mawquuf ee marfuuc maahan haddana waxa weeye cancanada tadliiskaas ayaa maanta ma arkaysa ku jira laakiin macnaha uu ka hadlaya waxaa weeye qofku haba yaraatay inuu iska jiro in maaragtay macna saxa waayo in asagoo ilaahay kayrka ixtiraamayo inuu wax qurbaana ugu dhowaado haba yaraatay inay dembi ay tahay sababtoo ah waxaa la fiirinaya ugu weyn waxaweye muhimmada waa qalbiga way qalbigan haddaad ixtiraam uga hayso walow wax u qadimta haba yaraad yaa xukumaya qalbigaa xukumaya marka iska jeedo fiihi arrintan waxaa ku sugan oo dhahay baabkan masaa'ilaa ku sugan al midda ugu horraysa tafsiiru qul ina salaatii wa in la fasiro waa anagii soo sheegnay ahaaniyatuna fasalli lirabbika wanxar ilaahay u tuko u gowraco macnaa waa laba cibaadoo muhiim ah midna ay maali ay tahay midna badani ay tahay labaduna waxaa weeye insaanka hadduu ilaahay maaragtay u niyeystana ay waxaa weeye tadhiir qalbi ay u keenayso hadduu ilaahay kayrkiisa u niyeystana ay najaasaynayaan waxyaalahaas athaalidatu midda saddexaadna albada'atu in lagu bilaabay albada'atu in lagu bilaabay bilacnati man dabaxa ligayr اllah qofka ilaahay kayrku u gowraca lacnadiisa in lagu bilaabay sababtu waxaa weeye inta kale waxawe waa macaasi waayo laakiin tan shirki baa marka ku jira shirkuna macaasida waa ka wenyahay araabicatan afaraadna lacnu man lacana waalidayhi qofkii waalidkiisa lacnada in la lacno hadduu toos u lacnado dadka xusaada qaarkood oo caaqulwaalidiinkaa hakasbaabkiis waa wenyahay hadduu intuu qof kale waalidkiisa lacnado lasoo lacnadana waa mida xadiidka loo jeedo wa minhu waalidka lancadana waxaa ka mida xadiidkii maarata uu dugsanaa sheikhu an talcana inaad lacanato waaliday rajuli qof maaragtay eh, labadiisa waalid ama gabar waa isku mid fayalcana markaa isaguna ou lacno waalidayka labadaadii waalid alkhaamisatu tanshanaadna lacnu man aawaa muxdian qof maaragtay xadad iyo dhibaato iyo munkar iyo jariimo keenay inaad qariso u kaalmayso aad difaacda kaa'inan man kaana boqol wadaad ha ahaado ninka ugu cibaado badan qof haddii ou dilo ama jarimo ou galo waa shiikhii hala qariyo ma dhehayso soo maha allaahuma islaax inaad samaynayso aad leeda bal intuusan imaamka gaarin ninkaana hala cafiyo oo wax islaax aad ah samaynaysid maahane waxa weeye ma la qari karo wa huwa arajulu waa qofka yuxditu shay-an dhibaato u geysanaya oo diin ama maaragtay fasaad ah yajibu fiihi xaqullaahi xaq alle uu ku waajibo ama xaqu nnaas fayaltaju ilaa man yujiiruhu wuxuu magangelayaa qof maaragtay magangeliyo min daalika arrintaa marka xuquuq alle in la magangeliya maaha markii naagtii reer makhsuumi reer banu makhsuum intay wax ee la yidhi maaragtay naagta waa naag sharaf laho waa reer banu makhsuum qoladii banu cabdimunaaf la tartabaysaoo lafaha quraysh ugu waaweyn waaye maaragtay bal qof u shafeeca ha la raadiy eeday bal usaama isagaa xibbi rasuulilah sala u sheego arrintii markii loo sheega uu nabiga carooday oo yidhi dadkii hore waxaa halaagay idaa saraqa fiihim idaa saraqa fiihim adaciifu aqaamuu calayhi lxadda xadkay ka ogi jireen hadduu qof shariifoo macnaa qawi oo xadanow tarakuuhu waaymu ullaahi low anna faatimata binta muxammadin saraqat laqadactu yadaha gacantaan ka goyn lahaa marka nabigu calayhi salaatu salaam haddii qof xad galay uu badbaadi waayo oo weliba caariye ah soo maa mar hadday imaamka soo gaarto lama celin karo imaamka intayna soo gaarin wixii xuduudda xuquuq ku saabsan zinada mise qofkii khamrada mase maarata yacni gacan goynta imaamka intayna soo gaarin dadku waa ka heshii karaa laakiin imaamka mar hadday soo gaarto bis waay xadkaas ma u baaji karo marka markay imaamka soo gaarto xuduuddaas oo kale imaamka hadday soo gaarto qofkii inuu baaji isku damco waxaa weeye imaamkuna xataa xaq maulaha noo baaji karo ma wacafin karo intayna soo gaarin inta qofkaan la waaniyo toobadkeen la qofkaan xaqiisa loo celiyo ama qofka zinaystay haddii markhaati lagu fura markhaatiyaalku iska dhaafi karaa ama masagu qirashadii wuu ka noqon karaa soo maa laakiin hadday mar imaamka soo gaarto biswa nacam asaadisatu midda lixaadna lacnu man hayara manaara اlardi qofkii dhulka calaamaadkiisa bedela ama calaamaadka xuduudda dadka u dhaxaysa ama dhulka jidad kala maroo sii kala bedel asagoo dadka raba inuu habaabiyo uu dhibo wahiya almaraasiim waxa waa calaamaadka allatii taasoo tufariqu kala geynaysa bayna xaqika adiga xaqaada iyo wa xaqi jaarika bilard iyo maaragtay ninka dariska waxay arkaysaa waddanka soomaaliya nin walba nin kaloo kusoo siqa odoo halkan uga taaga derbi marka la dhisanayo boosaska maxaa dhibaato iyo jaraa'ib meeshaa ka dhacay yaa xadiiaan u akriyo qof walba oo muslina oo dhul ku maman xadiikaas waa in loo akriyo ma garan xadiidka in loo akriyo waay sababto waana la nacladay hadhowna waxaa la toddobada dhul intaa intay ku fadhiso oo intaasoo cumqi ah toddobada dhulaa madaxa loo gelinaya fataqyiruhaa taqyiirinteeda bitaqdiimin ow ta'khiir inaad ama gadaal dhowt amaad hore usoo mariso wax ku darsatid waayo asaabicatu alfarqu farqi udhaxayso bayna lacni lmucayan qof oo gooni oo khaasa inaad lacnatid wa lacni ahli lmacaasi dadka ahlulmacaasida calaa sabiili lcumuumi si duuduuba in loo lacnado macnaa waa dhihi karta dembigaas wixii sameeya lacanahu llah laakiin qof khaasoo dembi ku dhacay ma dhehaysid lacanaka allah waxaad leedahay nigo qaladkan waad samaysay dhulkan aad googoynayso ood manaabi aad doorinayso ka joog nabigu waxau dhaha calayhi salaatu wasalaam lacana allahu man hayara manaara alard iyo xadiidkii qofkii dhul maaragtay goosto been ah in maaragtay qoor loo geli qoorta loo geli doono athaaminatu hadihi alqisaةu alcadiima qisadaan weyn wahiy qisatu dubaabi waa ataasicatu kownuhu ninkaas inuu ahaa dakhala naar inuu naar uu ku galay bisababi dalika dubaab dubaabka alladii kaasoo lam yaqsidu uusan u qasdin bal facalahu wuxuu u sameeyey takhallusan inuu ka takhalluso min sharihim shartooda taa sheikh waa lagu haystaaho haddii ay hadda sharci man kaana qablanaa ay taana annaga nama khusayso soo maaha laakiin lacala kabsa xadiidku inuu saxiix yahay waxa weye annaga sharcigeenna waxaa weeye qofku haddii la ikraahiyo dil lagu qasbo oo lisaanka bis ou ka kufriyo qalbigana muطma'inun biliimaan ou ka yahay kufrigaa loo qaban maayo man kafara biاllahi min bacdi iimaani ila man ukriha waqalbu muطma'inun biliimaan qalbigiisa hadduu mudma'inun biliimaan uu yahay loo qaban maayo oo nabigu waa saxaabadii calayh salaa slam saxaabada dhibi jira maka waa u ruqseeyey soo maa marka ninkan hadduu maaragtay oo ummadihii hore oo ka mid ahaa waxaa weeye de waa iyaga sharcigoodii waayo sharaaicd waxyaala waa khilaafi kartaa ama sharcigeenna nabigu ku yidhi calayh salatu wasalaam in allaha tasaawaja liummatii alkhad'a walnisyaana wama stakrahu calayh wixii la isku qasbo marka ummaddaanay khaas ku tahay nacam alcaasharatu midda tobnaadna macrifatu qadri shirki shirkiga dhibaatadiisa inaad garatido fii quluubi lmu'mini muminiinta macnaa suu ula wen yahay ula xun yahay kayfa sabara daalika cala alqatl labadii nin ninkii diiday qurbaanku inuu qadimo sidau qatla ugu sabray walam yuwaafiqhum kuwana waafiqinoo calaa dalabihim dalabkooda maca kownihim ayaga lam yatlubuu aysan ka dalbinin ila alcamal adaahira camalka daahirka maaha macnaa qofka mu'minkaa shirkigu waa la weynyahay oo xadiidkii waa kii ah nabiga calayh salatu slam uu yidhi saxiixayn ku yaalay alaau man kuna fii wajada xalaawat aliimaan an yakuuna allaha warasuulu axaba ilayhi maa siwaahima وأn يحiba الmarأa laa يuxibu إila lilah وأn yakraha an yacuuda fi اlkufri kamaa yakrahu an yuqdafa fi الnaar inuu gaalnimada u naco sidaa isagoo naar lagu tuuray laakiin qofku haddii uu cabsado oo gaalnimada lagu qasbo culimmadu waxay waa labo haddii inuu ajiibo mafaasid ay ka ratimayso oo dad badanoo wada caamaho ninkaas oo maaragtay ku wada dayanaya oo hadhow inuu la gaaloobo oo ka cabsanayo waxaa weeye inuu maaragtay ruqsada qaata ma u bannaano hadduu lagu dayanayo hadhow ummad badan ay gaaloobayso inuu waxaa weeye waddo fiican uu diday sida imaam axmed ba uu sameeyey sababto asaga waxaa ku qasbay mas'aladii khalqu lqur'aan inuu diido waana kufri sababta sifada ilaahay baa makhluuq leeyahay qur'aanka waxba imaamka adduunyadu ahaa hadduu yidhaah dadka dhanaa wada dhahaya waa ninka ugu horreeya muslimiinta nin ka weyn ma jirin muslimiintu ka diin badan ummadda ugu kalsooyen ummadda dhanoo fiirsanaysa markaasoo kale ma bannaan laakiin qof iska caadiya haddii uu yahay ama ummaddu aysan ku fidnoobeynin ama waxtarka hadhow muslimiinta u yeelan doona ay badan tahay ama cilmi ama geesinimo waxyaala muslimiinta anfici doono ay markaas ay u badan tahay wax hadda ku ta'aurayana aan jiran dad caqli lahoo og in maaragtay waxaan ay u bannaan tahay qofka og haddii ay yihiin markaas waxaa fiican inuu daahirka iska waafaqo naftiisa u badbaadiyo limaslaxati اlmuslimiin muslimiinta maslaxadooda iyo inuu khayr badan oo sii samaysto nacam alxaadiyatu cashrata ana aladii dakhala الnaara muslim uu ahaa liannahu low kaana kaafiran hadduu ahaan lahaa lam yaqul ma dhehen dakhala الnaara fii dubaab naarta wuxuu ku galay maaragtay yani taxsi ee waxaa la yidhaha dakhala naara bikufri buu la dhihi lahaa aلثaaniyatu casharata fiihi shaahidun waxaa ku sugan lilxadiidi صaxiix xadiidka صaxiixa uu yihi nabigu calayه الsalatu salaam aljannatu aqrabu ilaa axadikum waxay kaga fog tahay waxay kaga dhowdahay min shiraaki naclihi kabta yeesheeda kabta yeesha ku xidhanaa shiraak la yidhaahdaa wanaaruna mila daalik macnaa waa maxay qofkii aakhara waa u dhowda mowdkiisa oo maha mowdkana waxaa ku mowdka haddii la dhintana waa janno iyo naar mid midgo soo janno iyo naarna waxay ku xirta hadba camalka marka a ku dhex jirto marka mowdkii maadaama uu dhow yahay an wakti wakti kastaba uu xamili karo haddii aad dhimatana jannadii iyo naar mid uun laga maarmaan ay tahay mid walbana waxay ku xidhan tahay fadlullah yacni ilaahay subxaana wa tacaala qadarkiisa uma adiga camalka ay ku xidhan tahay marka inay labadiiba dhow yihiin marka inaad isku daydid marka camal fiican inaad samaysatid aلثaaliثaةu casharata macrifatu ana camala اlqalbi qalbiga camalkiisa huwa almaqsuud اlacdam inuu yahay xataa cinda cabadat اlasnaam dadka oo maarata asnaamta caabudaya ninkaan camal weyn kabadal waxay qarib walow dubaabana dheh marka waxay ka rabaan qofka maaragtay niyadaasi maanta ma arkaysa ay ka rabaan nacam baabu laa yudbaxu lama gowraco lilaahi ilaahi bimakaanin meel yudbaxu fiihi ligayr illaah meel ilaahay kayrka wax loogu gowrici jiray ilaahay darta xataa wax looguma gowraco yacni marka hore waxaan soo sheegnay in ilaahay kayrka aan waxba loo gowracin halkan waxaa laga sheega wixii ilaahay darti loo gowrici lahaa meesha lagu gowracayo waa meel inay tahay aan awal asnaamtii aan wax loogu gowraci jirin meesha ugu hordata meel asnaamta wax lagu gowri jiro loogu leegi jiray jinni iyo mingis lagu tumi jiray xoolaha loogu qali jiray xoolaha udxiyada ma ku qalaysa waxaad ilaahay darta u bixisid meel awal jinni iyo maaragtay meyte wax loogu qali jiray iyo maaragta yacnii uhila likayr illah ee waxba uguma qalaysa macnaa waa maxay waxaad ka fogaanaysaa shirkiga iyo maaragtay ayaad ka fogaanaysaa qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu idhi laa taqum fiihi masjidu diraar ha ku tukan abadan weli maxalu shaahidku waa maxay qisada masjidu diraar waxay ahayd nin la dhihi jiray abu camar raahib oo khasraji ahaa nabiguna u bixiya calayhi salat abu camr abu caamir abu caamir raahib aa la dhihi jiray nabigana abu caamir alfaasiqoo u bixiyey oo khasraji ah ayaa madiinow ka cararay markii dadkii ay wada islaameen ansaartii cabdillahi bnu aya isagu munaafiqnimadiisao ku sugnaaday laakiin kani waa cararay mar qurayshu soo waday laxzaab waa kii ku guul daraystay oo ilaahay eriyey haddana ruum intuu aado wuxuu yidhi ninkaasaa dhulkeenni ka soo baxay ciidan halaysii dhulkeennaa ka fiijinaya soomaa nabiga ala saxaabadiisu raa in ka fiijiyo munaafiqiintu intuu waraaqada usoo soo diray wuxuu yidhi meel masaajid u eg camal noo sameeyo oo hadhow aan ku soo degto oo halkaas aan ku shirno oo halkaas maanta ma arkaysaa takhriib daakhiliya aan ka wadan oo hadhow meesha aan ku shirno waraaqaha iyo aan isku bedelno markas noo sameeyo soo ma arrintii munaafiqiintii waa sameeyeen wax maslu egi quba agtiisa ka dhiseen rasuulku waxay le yaa rasuullahi majidaan dhisnay si loogu tukado dadka masaakiinta u seexdaan beri aan u dhisnay kaalo ku tuko oo noo barakeen nabiguna markaa wuxuu u socdaa calayhi salaatu salaam qasog tabuuq wuxuu yidhi hadda safaran ku jiraahe bal markaan soo noqon aragno safarkii markii laga soo noqday iyo duulaankii waa cadowgii carro ilaahay nabigu uu soo guriyey isagoo dagaal gelin cadowgii ay baqeen munaafiqiinta ilaahay kashifay markii uu soo dhow yahay aayadaan ku degtay ma garan oo nabiga calayh sal laa taqum fiihi abadan lama sidin cala taqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih marka wuxuu yidhi masaajidka ha ku tukan waladiina اtakhaduu kuwii samaystay masjidan masjid diraaran dhib iyo wa kufri iyo wa bayna almu'miniina mu'miniinta inay kala geeyaan wa irsaadan inay soo dhoweeyaan liman xaarab allah wa rasuulahu dadka masaajidkaa saasaa ku tukanaayo maxalu shaahidka waa maxay waxaa la yidhi meel asnaam wax loogu gowracay ilaahay darta wax looguma gowraci karo sababtoo ah masaajidkan masjidu diraar edabdaraa loo dhisay macaasi marka xataa salaadii laguma tukane ha la kharibaa la isaga dham ha la baabi'iyo marka waa la kharibay meesha ilaahay marka lagu caasiyo ilahay qayrka loo gowracay ayadana gowrac laguma tukanaya laguma gowraci kare yaa lagu gowraci maxalushaahidka waa wa wacan haabit اضaxaaq waxaa laga wariyey radi allahu canhu allaha ka raali noqdee qaala wuxuu yidhi nadara rajulu nin baa nadray an yanxara inuu gowraco ibilan geel bibuwaanata meel buwaano la yidhaahdo waa meel wuxuu leeyahay maka iyo maaragtay yalamla meelahaas u dhaxaysa wa fa sa'ala nabiya sala allahu calayh wasalam nabiguu weydiiyey oo wuxuu dhaha meeshaasaa nadray inaan wax ku gowracee buwaano la yidhaahdee wax ma ku gowraci karaa faqaala qaala nabigu wuxuu yidhi hal kaana fiiha wahanun min owhaani iljaahiliya yucbad hal kaana fiiha meesha ma aha waanun sanam oo min awhaani aljaahiliyati asnaamtii jaahiliyada ka midoo yucbadu la caabudo meesha ma ahaan jirin qaaluu la mayay maanta ma arkaysa yidhaahdeenoo ma ahaan jirin qaala wuxuu yidhi fahal kaana fiiha ciidu min acyaadihim meelay isugu yimaadaan oo baadilka isugu yimaadaan ma aheed oo maaragtay ciidahooda isugu yimaadaan oo baadilka oo shirkiyaadka bay isugu imaan jireen qaaluu laa may faqaala rasuulu llahi sal allau calayh wasalam oofi binadrika nadrigaaga oofi marka hadday meel caadiya ay tahay ood ilaahay dartiis ugu gowracayso meel jaahiliyada ama sanam ay ku caabin jirtay ama acyaadka baatilkaasa isugu imaan jirinna nadarkaaga oofi fa innahu laa wafaa'a maaragtay oofin uma sugnaanin linadrin fii macsiyati اllah hadduu qofku wax macsiya ou nadro hadduu yidhahdo ilaa sanamkaas waxu gowraca ama haddaan raysto maarata weligaasa waxu gowraca oofintiisa waxaa waaye lama oofinayo waana baail walaa fii maa laa yamliku ibnu aadam ibnu aadamku waxuusan isagu lahayn haddaad tidhaahdo ilaahu waxaan haddaad i caafiso ninka hebel la yidhaahdo ratigiisaan gowraca madaa iskale ratigaas laakiin haddaad rati un gowraca adiga dimmadaadaa lagu leeyahay markaad heshido ama lacag heshido laakiin qof xoolihiisa hebel ratigiisa ama qaalinkiisa fulaan ama hashiisa ama dibigiisaan gowraca wax aadan bini aadam oona lahayn ma nadri karoba idan halkaa waxaan ka qaadanaa nabigu calayh salatu slam wuxuu diidey maa ilaahay darti xataa adoo u gowracayo meel asnaamta loogu gowraci karo wax loogu gowrici jira ama acyaadi lama ogola sababtoo waxaa weeye hadhow waxaa baab ku ekaanaya maaragta yacni in jaahiliyaadkii maaragtay calaamaadkeedii la wado hadhow dad jaahiliinaa ku ta'afuri kara marka waxaa la rabaa mukhaalafatu asxaabi jaxiim sidaa darteed nabigu calayhi salatu slam waxyaalo badan oo gaalada shabah u ah xataa qofka dog waa la diiday matalan waxaana laka reebay qoraxdu markay soo dhacayso soo baxayso ama dhacayso inaan tukano li'annaha tadlacu ama wataqrub calaa qarni shaydaan soo shaydaan labadiisa geeso dad badan marka ma oga inay qarniga shaydaan ku soo baxayso ilaaha dartiisa u tukanayaan laakiin maadaama mushaabahada gaaladu ay noqonayso ayaana loo diiday marka rawaahu xadiidka waxaa diidiyey abu daa-uud wa isnaaduhuna calaa shardihima shardi اlbukhaari wmuslim xadiisku waa saxiix abu daa-uudna waa ninka ka mida ah kutubaha sunankaa niska il sulaymaan ibnu ashcata la yidhaahdaa abu daa-uud waa ninka kitaabkan ee suna abu daa-uud dee axkaamta mutakhasis ku ah waa ninka la yidhaahdo uliina liabi daawuud alxadiid kamaa uliina lidaawuud alxadiid ilaahay soo mari waalanaa lahu lxadiid nabiy llaahi daa-uud ninkaana xadiiskaa loo jilciyey waxbaa kitaabkiisa haddii aada fiirisid axaadiid dheer dheer ayuu mukhtasar meela axkaamta ku saabsanoo dhag dhag dhag dhag ka siisanaya isaga axaadiid dheer dheer badana way ku yartahay sababtoo muhiimkiisa waxaa weeye meelaha axkaamta inuu soo delishado wey marka si cajiib loo usoo qabtaa marka xadiid kastoo axkaamta loo soo delishado rawaawa abu daawud un baad arkaysaa nacam haye fiihi masaa'il waxaa ku sugan maaragtay masaa'il laga qaadanayo baabkan alأuulى tafsiiru qowli tacaala laa taqum fiihi abada masjidu diraar ha istaagi iyo munaasabada baabkii xadiid ka dhaxayso meeshaan masjid diraar maadaama macaasi loo aasaasay salaad laguma tukanayo meeshii maaragtay asnaamta wax loogu gowrici jirana ama acyaadooda ahaana ilaahay wax loogu gowracmaa meel nadiif waa in loogu tukado oo loogu gowraco aلثaaniyatuna ana almacsiyata qad tu'ahiru fi اlardi dhulka ayay saamayn u geysanaysaa wakadalika daacatu daacadii yacni meel haddii ilaahay lagu caasi jiray waxaa dhici karta inay hadhow aysan u munaasab noqonin meel saalixa aysan u munaasab noqon daacaduna waa saamaynaysaa aلثaaliثaةu radd اlmas'alaةi اlmushkila mas'alada oo maanta ma arkaysaa markay mas'alada ay maarata ishkaal uu ku jiro in loo loo celiyo ila almas'alati albayina mas'alada cad in loo celiyo liyazuula alishkaalu ishkaalkii sidii oo maanta ma arkaysa u zuulo maalan waxaa weeye markii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu dhaa meesha ka gowracan karnaa nebigu waa kala weydiiyey meesha ma lagu gowraci jiray sanam maanta ma arkaysa meel acyaada ma ahayn maya marka mayaa ku gowracanin buu dhaha nabigu calayhi salaatu wasalaam nacam hmm. laakiin mar kastaba istifsaalku waajib ma aha alraabicatu midda afaraadna istifsaalu lmufti ninka muftiga haddii uu maaragtay qofka su-aasha weydiinaya inuu weydiiyo inuu arrinta oo kala bixiyo ida اxtaaja ilىa daalika ma garata haddii oo maanta ma arkaysaa eh, oo u baahdo macnaha su-aashiisa qofka markuu su-aal ku weydiiyo oo ninka shiikaa oo weydiiyo hadday su-aashankan ay qumuud iyo qarsoodi uu ku jiro wou kala bixinaya wuxuule saan iyo saan miya masle maski iyo ilaan haddaad jawaabta duuduubto waxaa dhici karta ninka inuu wax kuu duuduubay hadhow jawaabtaadii inaysan si saxa u daboolin marka waxaa fiican haddii loo baahan yahay jawaabta ay ixtimaal geli karto in la kala tafsiiliyo oo la kala baahiyo alkhaamisata anna takhsiisa albuqcati meel inaad ku khasli binadri inaad u ku nadarto tirmeeshis wax ku gowracaya laa ba'sa bihi dhib ma lahan idaa khalaa hadduu ka khaali noqdo min almawaanici mawaanicta haddaad tiraahdeed xoolaha aan nadaray aan meel meeshaas aan ilaahay uu gowracaya meesha haddii wixii la diday aysan ahayno meel ciid jaahiliyada ay leeyihiin ama sanam la caabudi jira hadday ahayn ama qubuurahan wax lagu gowrgowrici jiray oo dadkii wax ku gowracaan iyo meelaha migiska lagu tumo haddaysan ahayn ilaahay darta u gowrici kartaa asaadisatu midda lixaadna almancu minhu in la iska reebo idaa kaana fiih hadduu ahaado wahanun maaragtay sanam oo min awthaan aljaahiliya walow bacda zawaalihi markii la zulay ha ahaade sidoo kale qabri oo wax lagu gowrici jiray iyo waxyaalahaas hadduu ku agyaallo oo kale ama qabrigii asaabicatu almancu minhu in la reebo idaa kaana fiihi ciidun min acyaadihim hadday meelaha ciidadaha mushrikiinta oo maaragtay waxyaalaha meela oo christmaska iyo waxaas lagu qabto ama meelaha ciidaha dabshidka iyo maaragtay istunka iyo meelaha lagu qabto waxaasoo dhan maya walow bacda zawaali haba zuushe aلثaaminu annahu laa yajuusu ma bannaano alwafaau in la oofiyo bimaa nadara wixii uu ku nadaray fii tilka albuqcati meelaha owhaanta jaahiliyada ay taallay wixii uu ku nadray ma oofinayo iyo meelaha hadda qubuurta haddii aan waxaas helo qabriga sheekh abi fulaan sheekh awee sheekh abiikaad maxlaar sheekh kida waxaan ku gowraca may ayadana li'annahu nadru maca saakin waayo ataasicatu alxadaru in laga dugtoonaado waayo min mushaabahati اlkufaari gaalada in min mushaabahati اlmushrikiina mushrikiinta in la shabaho fii acyaadihim ciidahooda walow lam yaqsid yuusan uqastin xataa haddaad shabahdid adoon u qastina inaad iyaga shabahdid wixii ay samayn jireen waa in ka fogaato wey haddii kale waxoodiio kale kaa noqonaya gaaladuna way ku farxayaan markay arkaan qofka muslimkao isu ekaysan maxay ugu farxayaan haddaa aragtid qof doqona oon waxba ahayn ee dadku ay maaragtay xoogaa la weynaynayo isaga qaabkiisa loo socsoconayo balaayo balaayo iska dhiga gaaladu way xoog yihiin muslimiintu inay ka sarreeyaan hadday arkaan muslimiintii isdulleey ayagii ku dayanaya gaalku waa farxa waa is atooraynaa marka balaayo balaayo isaga kaa dhigaya marka marka gaalka isagoo dullaysad adig inaa ciso u ziyaadsama waa inaad dullaysid waa alcaashiratu midda tobnaadna laa nadra fii macsiyatin macsiyo nadarkeeda ma jiro macnaa ma fulinaysid alxaadiyatu casharata tan kow iyo tobnaadna laa nadra libni aadam ibni aadam nadar uma sugnaanin fii maa laa yamliku wuxuusan heli karin xoolo aada lahayn ma nadaraysid laakiin haddaad dimadaada kula haddii aan waxelo waxaasaan bixina haddii aad tidhaahdi taas waa bannaan alxaadiyatu cashrata laa nadra libni aadam fii maa laa yamliku baa kusoo celcelimiya noo joogo sala allahu calaa maxamedin ali saxbi wsalim ilaa insha arbacada kale isbuuc baa noo khatima